رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu istixbaab alijtimaac cala alqiraa'a kanna waa baab kaloo dhinac kale ahoo ee aan ku jirnay akhrinta qur'aanka iyo fadaa'ishuu markaa leeyahay waxaa noogu soo dembaysay xadiiskii rasuulka sal alla alay slam inuu kor ka maqlay cod kadibna lagu soo dejiyey khawaatiimi suurat albaqara iyo faatixat alkitaab baabu istixbaabi ijtimaac cala alqiraa'a subax oo kale macnaha in laysku yimaado oo dadka ijtimaac qur'aanka lagu akhriyo can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi wa ma ma kulmaan qawmun qowm fii beytin guri kuma kulmaan oo min buyuuti illaahi ilaahay guryihiisa ka mid ah yataluuna ayagoo ku akhrinaya kitaab allaahi ilahay kitaabkiisa wa yatadaarasuunahu isku meerinaya isku dhegaysanaya baynahum dhexdooda ilaa nasalad waxaa ku soo degta qoomkaa calayhim korkooda alsakiina xasilooni sakiina waxaa kaloo la yidhaahdaa malaa'igta loo xil xilsaaray qur'aanka sakiina kusoo degtaa wa khashiyathum alraxmatu naxariistana way dabooshaa wa xafathum almalaa'ikatu malaa'igtuna way koobaysaa wadakarahum allaahu allana wuxuu ku xusaa fii man cindahu duulka agtiisa ahaaday taa agtiisa ahaatay buu ku xusaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu fadli lwuduu'i baanu geli doonaa haddii rabbi idmo balse meesha haynoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam